رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به إلى يوم الدين waxaan ku dhex jirnaa rawdat alanwaar iyo kitaabkii siirada khaasatan waxaan nimiraynay rasuulka sal allahu calayh wasalam geeridiisii iyo sidii saxaabadu ay markaa u doorteen ilahayna khilaafka uga badbaadiyey khaliif bedela rasuulka sal allah calayh wasalam hooskiisana u gala iyo caasitaankii nebiga albeyt nabowi beytkii iyo gurigii nebiga ayaanu gelaynaa macnaha waxaa loola jeedaa waa qoyskii nebiga xaasaskiisa ilmihiisa taasaa markaana loo tilmaamaya wa kaana lahu wuxuu lahaa nebiga oo u sugnaaday sala allahu calayhi wasalam fii mukhtalafi maraaxili xayaatihi xeerarka maraaxishii ama fii mukhtalaf maraaxili xayaatihi xeerarka noloshiisu ay soo martay kala duwanaanteedii iyo noloshaa kala duwanaanteeda ixday casharata imra'a kow iyo toban xaas ama naagood aw ifnata casharata imra'a ama laba iyo toban waa shakiyo kow iyo toban ama laba-iyo toban bay ahaayeen wajtamaca waxay ku kulmeen minhunna xaggooda wajtamaca waxaa u kulmay rasuulka minhunna dumarka xaggooda tiscun sagaal oo fii aakhiri xayaatihi noloshiisa aakhirkeeda ahayd inta nebiga noloshiisa aakhirkeeda ahayd sagaal ayaa isu kulantayoo sagaal ayaa hal mar wada jiray ama alnaan ama alithnataani labo aw athalaat ama saddex faqad waafathunna waxaa waafaqday alwafaatu geerida ama waxaa oorsatay geeridii waalnabiyu sal allahu calayhi wasalam xayi nebiga oo xayi ah oo markaa nool wafiina weli kuwa la xiriirana dikrun shiigid ayaa u suganoo muujazun la soo gaadiyey lahunna dumarkaa xaggooda wafiinaa yeli wafiima baababka ama arrimooyinka yadi ka la xiriirana dikrun waa sheegitaan mucjizun la soo gaabiyey lahunna oo dumarka xaggooda ah macnaha waxaa noo soo socda waa waxyaaba dumarka ka hadlaaya xirnabiga oo markaa la soo gaabiyey kow ummu lmu'miniin mu'miniinta hooyadeed khadiijata binti khuwayl radia allaahu canha taqadama waxaa noo soo hormaray ana nabiya nebiga sal allahu calayhi wasalam tazawajahaa inuu qadiijo guursaday wahiyo ayadoo fii sinni arbaciin afartanka ku jirta wahuwa asaguna ibnu hamsin wacishriina sana shan iyo labaatan jir uu markaa yahay wa jamiicu wlaadihi ilmihiisa dhammaantoodna minhaa khadiijo xaggeeday ka ahaadeen oo nebiga awlaaddiisa oo dhan khadiija u dhashay sida ibraahim ibraahim maahane walam yatazawaj ma guursan calayha khadiija korkeeda nebiga imra'ata naag ukhraa ee kale muddata xayaatihaa intii ay nooleed intii ay nooleed khadiijo nebiga naag lama dulqaadan tuwafiyad waa la oodsaday khadiijo way dhimatay bimaka liramadaan ay dhimatay sanata cashar min alnubuwa sannadii tobanaad ee nebinimada wa dufinad waxaa lagu aasay bilxujuun xujuun meesha la yidhaahdo walaha waxay jirtay shan iyo lixdan sano hamsiyo sittiin sano ayay markaa jirtay labo waa ummu lmu'miniin muuminiinta hooyad waa sawdata binti zamca radia allaahu canha ilaahay ha ka raadi noqdee kaanad waxay ahayd ayaduna taxta ibnu cammiha inay adeerkeed hoostiisay ku nooleed oo qabiibaa loola jeedaa assakraan bin camar baa la ohan jiray fa aslamaa labadooda way islaameen wa haajaraa waxay u hijroobeen ila alxabashata xabasho dalkeeda hijradii koowaad ee xabashada la aadaayeyna way baxeen labadooda waa sawda iyo ninkeedii maadeertay ahaayeenee sakraan uma intaa ka bacdi rajacaa way soo noqdeen famaata wuu ka dhintay canhaa xaggeeda fatasawajahaa waxaa guursaday annabiyu sala allahu calayh wasalam wadaalika arrintaa ama dhacdadaanna fii shawaal bay ahayd sanata cashri sannadii tobanaad ee min nebinimada bacda wafaati khadiija khadiijo geerideedii kadib binaxwi shahrin hal bil oo kale tawfiiq waa la codsaday saydana bilmadiinati magaalada madiina fii shawaal sanadii afariyo kontonaad ee hijrada saddex wa min umu mu'miniintii hooyadeed caashata asidiiqa binti sidiiq ahayd rumaydii humaydii uu dhalay radia allaahu canhuma ayada iyo aabaheedba allah ka raadi noqda tasawajahaa wuu guursaday caaisha annabiyu nabiga sal اllahu calayh wasalam fii shawaal ayuu guursaday soon fur sanadii ixday cashara oo min alnubuwa bacda sawda sawda kadib bisana hal sana kadib wahiya ayadoo bintu sitta siniin lix jir markaa ah lix jir ama toddoba jir baa la yidhaahdaa wabanaa biha waa ula aqalgalay fii shawaal bacda alhijra hijradii ka bacdi bisabcati ashhur toddoba bilood kadib wahiyo ayadoo binti tisca siniin gabar sagaal jir ah walam yatasawaj ma guursan rasuulku bikran gabar cusub oo bikraa hayraha oon caaisha ahayn wahiyo caaisho waxayd afqahu nisaa'i lumma dumarka ummadda dumarkooda oo dhan tan ugu faqiisan wa fadluhaa waxay ahayd wa fadluhaa fadligeedana cala alnisaa'i dumarka ay dheer tahay ka fadli fariidi fariidka fadliga uu dheer yahay calaa saa'iri tacaam cuntada ka soo hartay fariidku waa muufada iyo maraqa muufa iyo maraq ayaa wuxuu ahaa cuntada ugu sarraysa cuntada ka soo hartay suu fariidka uga sarreeyo iyo dumarka uga fadli badnadii uga sarraysay toofiyad waa la oofsaday caaishana fii toddobaiyo tobankii ramadaan sannadii toddoba-iyo kontonkii ama konton iyo toddobadii hijrada siddeed iyo kontonna waa la yidhaahdaa ee hijriyada wadufinad waxaa lagu aasay caaisha bilbaqiic qubuuraha baqiic afar umulmuminiin muminiintii hooyadeed xabsata binti cumar bn khadaab radi allahu canhuma ayadii aabeedba allah ka raadi noqda kaanad waxay ahayd xasuu qabay taxta khulays ibni xudaafa asahmi ninka lagu magacaabo khulays ibni xudaafa asahmi fatuwafiya waa laga oobsado wuu ka dhintay canha xaggeeda bayna badanin iyo waxudin dagaalkii badan iyo uxud inta u dhaxaysay ay khulays lijurxin baaba ayuu u dhintay aslaabahu ka soo gaaray fii badr dagaalkii bader uma intaa ka bacdi intaqada wuu halaabay calayhi dhaawicii dushiisa fii maa bacda markaa kadib wuxuu sameeyey dhaawacii wuu isbedelayo wuxuu qaaday infection meesha la yidhaahda oo kale falammaa xallad markay ka xalaal noqotay oo ay saa'idii ka degtay tasawajaha nebiyu nebigaa guursaday sal alla calah wasalam fii shacbaan bin shacbaan buu guursay sanadii saddexaad ee hijriyada tawafiyad waa la oodsaday xasana bilmadiinati magaalada madiina fii shacbaan sanadii shan iyo afartankii walahaa waxay jirtay markaa ayadu sittuuna sana lixdan jir bay ahayd wadufinad waa la aasay xabsana bilbaqibaa lagu duugay gabadhii shanaad zaydada binti qusayma alhilaaliya loo nisbeeyey radia allaahu canhu muqde kaan zaynab waxay taxta cubaydat bni xaari faqutila canha waa laga dilay xaggeeda yowma badrin maalintii beder fatasawajahaa rasuulu ullaahi alla guursaday fii ramadaan sanadii saddexaad ee hijrada wa qiila waxaa la yidhi kaanad waxay ahayd taxta cabdullah bni jaxsh cabdullah bni jaxsh hoostiisa asagaa qabay faqutila canha waa la dilay faqutila canha yowma uxudin maalintii uxud fatazawajaha rasuulu ullaahi rasuulkii ilaahay ayaa guysay waa zaynab binti khusayma alhilaaliye fii sanadii afaraad ee hijrada kaanad waxay ahayd tusamaa mid loogu magacaabo oo loogu magac fi ljaahiliya xilligii jaahiliga biummi lmasaakiin ummi lmasaakiin baa la dhihi liacaamiha quudin ay jirtay darteed iyaahum masaakiinta masaakiintay u gacanfurnimada way u roonayn jirtay taasaa marka waxaa keliftay baa la yidhi taasaa marka waxay keentay baa la yidhi in loogu magac daro in loogu magac daro biummi lmasaakiin quuditaankay quudin jirtay darteed iyaahum masaakiintii tuwafiyad waa la obsaday ee zaynab binti khusaymana fii aakhiri rabiici alaakhar bisha rabiiculaakhir la yidhaahdo aakhirkeedii ayay markaa dhimatay sanadii afraad ee hijrada bacda azawaaji bihi markuu guursaday rasuulka kadib biamaaniyati ashhurin siddeed bilood aw binaxwi alaaata ashhur ama saddex bilood markuu rasuulku siddeed bilood qaday ama saddex biloodna way dhimatay fasallaa calayha alnabiyu nebiga ku tukaday sala allahu calayh wasalam wa jufirat waxaa lagu aasay ayaduna bilbaqiic lix um lmuminiin muminiintii hooyadeed waa ummu salama waa hilbi binti abi umaya radia allahu canha ilaahay ha ka raadi noqdee kaanad waxay ahayd ayaduna taxta abi salama abi salama hoostii abi salama dabibaa loola jeedaa walahu minha awlaad ilmana way u dhashay fatawafiya canhaa waa laga oodsaday abu salama umu salama agtii xaggeeda fii jumaadi alaakhir bisha jumaadi alaakhir sanadii afraad ee hijrada fatasawajahaa waxaa guursaday rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam fii layaalin habeene oo baqiina ay ka hareen min shawaal bisha soofur ayadoo dhowr habeen ee dul soo ka hareen ay markaa guursaday dhammaad ah aad ay hijrada kaanad umu salama waxay ahayd min afqahi nisaa dumarka midda ugu faqiihsan waa caqalihiinna midda ugu caqliga roon tuwafiyad waa la oodsaday ayaduna tuwafiya tuwafiya sanadii ayaa la oodsaday sagaaliyo kontonaad ee hijrada wa qiila waxaa la yidhaahdaa oo kale sanadii laba iyo lishbanaad ee hijrada wadufnad waxaa lagu aasay bilbaquuc walahaa waxaa u sugnaa oo ay jirtay arbacatamaaniina sana waa siddeetan iyo afar sano ayday markaa jirtaa marka umu salama gabar faqiih ah ayay ahayd haddana waxaa u sii dheeraa caqli iyo garaad waan soo marnay mar alaal markaan sulxu diibiya maraynay ee rasuulka inta cumrada loo diiday uguulooshiila ku xalaalooba oo ku xiirta oo xoolaha qala qof sameeya la waayo qof dhaqaaqaa la waayey intaa wixii ka dambaysay nabiguu murugaysan wato maxaa kugu dhacay xaaladdaasoo markaa jirtaa dhaqaaqay tiri qofna hala hadlin midida soo qaaday xoolaha qal sakiintaada qaaday xallaaqa u yeero xiiro adun cidna la hadlin fikirkaasay u soo jeesay nebiga wayna qaatay sal alla calah wasalam xaaladdiibuu sameeyey saxaabadii yay yara istaageen xolii bay qaleen waxay ku guda galeen oo ay bilaabeen inay madaxa xirtaan xataa qaarkood qaarka kale oo sigay inuu madaxa ka geeyo inay madaxa ka qala sakiinta iyo markaa sigeen marka gabar cajiib badan bay markaa ahaydee kaanat min aftahi nisaa dumarka midda ugu faqiisan bay ahayd waa caqaliniina midda ugu caqli fiican bay ahayd tuufiiq waa la codsaday ayadana sanadii sagaaliyo kontonaad ee hijirada wa qiila lixdankii hijradana waa la yidhaahdaa wa dufinad bilbaqiic waa lagu aasay walahaa waxayna jirtay siddeetan iyo afar sano toddobo um muminiinta hooyey wa binti jaxsh bin ri'aabi radia allahu canha ilaahay ha ka raadi noqdee waa zaynab binti jaxshin waayo gabadhii kalena ummahaati muminiinta markaa kamid ahayd wahiya ayadu waxay ahayd ibnatu umaymat umaymata binti cabdiilmuqalib umaymaa dhashay oo gabadhii cabdilmualib ahaa waa cammat nabiy nebiga eediis bay ahayd sala allahu calayhi wasalam zawujad waxaa loo guuriyey bizayd bin xaarita zayd ibni xaarita wilmowlaho addoonoo la xoreeyey ayuu markaa ahaa falam yuwafiq laysma waafajinin baynahumaa dhexdooda way dhaqmi waayeen dhaqan layskuma waafajinin way dhaqmi waayeeno khilaaf iyo shiraaq baa dhexdooda ka alloosnaa mar walbana waatuu intuu damco zayd uu rasuulku u tago si uu kala tashado zaynab inuu iska faabico waana uu celin waayey rasuulkuna uu amsik calayka zawjak wattaqi illaah naartaad iskahaysa ilaahay ka cabso marka uu falan yuwafiq laysma waafajinin baynahumaa dhexdoodo isma calfan xataa allaqahaa ilaa uu furay zayd ilaa zayd uu alaaqay markii dambe wakaana wuxuu ahaa qad tabanaahu nabiyu nebiga mid sheegta buu ahaa sal alla alay wasalam tabani wax la dhahaa jiray anig aad soo korsatay ama jidka ka soo qaaday ayaa qofka wuxuuse jiray waa loogu tabanniyin jiro wiilkiisoo kale markaa looga dhigi jiray fa yuqaalu lahu waxaa loo oran jiray zayd ibni muxamed zayd oo ina muxamed ah muxamed wiilkiisii xukun jaahiliga jiri jiraduu ahaa ilaa islaamku uu diiday dhacdadan dhacdo cajiib badandeed oo zaynade waxay ahayd arrinteeda arrin ilaahay uu doonay waxyaabo oo dadka ay samayn jireen in lagu tirtiro nebiga laftigiisana lagu bilaabo wiilkii asaga taballuga u ahaa ee uu sheegin jiray magaciisana qaatay canugiisii oo kale ahaa ayaa naagtii uu furay ayaa marka nebiga loo guurin doonaa taasna waxaa lagu tirtirayaa xukunkii marka hore jiray waayo waxaa jiri jirta suu noo sheegi doono haddii wiilka asaga uusan dhalin laakiin tabani uu yahay canug asaga loo nisbeeyey magaciisii qaatay oo yil uu ka dhigtay haddii naag uu guursado uu furo maysan guursan jirin taasaa marka ilaahay diiday subxaana wa tacaalaayo wiilasha gabdhahooda aan markaa la guursan karin waatii ilaahay tilmaamay uu yidhi waa min aslaabikum waa kuwa dhawaradiina ka ahaaday wa xalaa'ilu abnaa'ikum ilmihiina wiilashiina xalaa'ishii gabdhaha ay furaan ha guursanine xalaal min aslaabikum waa waxaad ka soo baxay maacanid aad jidka ka soo qaad dad korsatay dhahday anaa isugu lagacdara taa markaa ma aha falyuqaalu lahu zayd ibni muxamed baa la oran jiray kamaa taqadama sida noo hormartayba wa kaana ahlu ljaahiliin ahlujaahili waxay ahaan jireen yarowna kuwa waarka taxriim inay xaaraam tahay zawjata almutabanna laga dhigtay calaa abiihi aabbihii midka ilmaha laga dhigtay naartiisa inay xaaraam ka tahay calaa abiihi aabbihii almutabani kaas aabbihii oo macnaha sheegtay mila taxriimi zawjat alibni alxaqiiqiy sida ay xaaraam u tahay zawjada wiilka xaqiiqdaa loo dhalay oo kale yaa midka la nisbaystay ee magac ahaan loo siiyey la wiilaystayna kaasna xaaraan bay agtooda ka ahaan jirtay falamma inqadat markay gudatay oo ay dhammaatay ciddatu zaynab zaynab ciddadeedii ay ka dhammaysatay min zayd zawajaha allah ilaahay wuxuu u guuriyey subxaanahu wa tacaala binnabiy nebiga sala allahu calayh wasalam min fawqi sabci samaawaat toddoba samaawaad korkooda yaa ilaahay ka soo guuriyey subxaanahu wa tacaala toddoba samaawaad korkooda yaa markaa laga soo guuriyey gabadha waa min fawqi sabci samaawaat wa abala alnabiy wa abtala wuu buriyey islaamkii ama diintii waxay burisay altabaniya ilmo sheegashada ilmaha qofka asaga uu isku nisbeeyo ee asaga uu sheegto taa ma jirtaa la yidhi walidaalika taana waxay ahayd fii dilqacd bishii dilqacd sanadii ayay ahayd shanaad ee hijrada wa qiila fi sanati araabic ee hijrada sanadii afraadna waa la sheegaa waata ay zaynab ku faali jirtay oo ay dhihi jirtay waxaa laydinka soo guuriyey dhulka oo aadiyaalkiin baa idin bixiyey laakiin allah iga bixiyey toddoba samaawaad korkooda wa kaanad waxay ahayd min acdad innaas nisaadeh dumarka midda ugu cibaadada badan bay ahayd zaynab wa acdamihina waa midda ugu weyn bay ahayd sadaqatan xagga sadaqa bixinta toofiiq waa la oofsaday ayadana sanadii ayaa la oofsaday labaatanaad ee hijrada walahaa wixiina u sugnayd oo ay jirtay saddex iyo konton sano ayay markaa jirtay wa kaana zaynab waxay ahayd awal ummahaati lmuminiin muminiinta hooyooyinkooda waa xaasaskii nebiga tii ugu horeysay wafaatan xagga geerida bacda rasuulillaahi rasuulkii alla kadib sal allahu calayhi wasalam markuu rasuulku dhintay sagaalkaa dumara uu ka tegay tii ugu horaysay ahayd oo nebiga ka daba tagtay sal alla calayh wasalam macnaha sadaqadeedana aad bay markaa u darnayd waatay su-aal weydiiyeen rasuulkii allow teenee soo hor dhimanaysay yidhaahdeen haddii adigu aad dhimato aad baxdo midda noogu soo hor dhimanaysa oo ka soo haleelaysa hee waaye markaasuu rasuulku yiri baa la yidhi tan idinkugu gacan dheer aad midda idinkugu gacan dheer taasaa isu haleelaysaa ayuu soo dhimanaysaan fay intay qaateen gabdhihii iyo gacanteeda waxay saarsaareen baa la yidhi gidaarka tudaa gacan dheeraatay taasaa layslahaa waa midda ugu horaysae dhimanaysaa laakiin waxaa dhimatay markii dambe zaynab umu salama ayaa markii dambe dhimatay markay dhimatay kadibna waxay ogaadeen gacandheerida rasuulka uu sheegaayey gacandheeri caadi inaan loola jeedin laakiin laga waday gacandheerida macnaha sadaqa la bixitaanka sadaqa la bixitaanka ayaa markaa loola jeeday wa kaanat awal umma muminiin bay ahayd wafaatal geeri bacda rasuuli ilahi sal alla alay wasalam sallaa calayha waxaa ku tukaday dusheeda cumar ibnu khataab radia allahu canhu wadufna bilbaqiic dabeena waa lagu aasay baqiic ayaa lagu duugay oo markaa ku dhimatay um lmuminiin jawariya bint alxaari waa sayidi bani mustalaq reer bani mustalaq sayidkooda aabbaheed ahaa radia allaahu canha ilaah ka raadi noqdee ilaahay ha ka raadi noqdee ninkaas sayidka ah ayaa markaa dhalay sayid waa la soo qafaalay fii qaswati bani mustaliq qaswadii reer bani mustaliq baa ayada qafaal ahaan loo soo qabtay fii shacbaan sanadii lixaad ee hijrada waxaa ah sanadii shanaad ee hijrada fawaqacad waxay ku soo dhacday fii sahmi haabit ibni qays ninka lagu magacaabo qaybtiisa qaybtiisii ayay ku soo dhacday eh, markay ku soo dhacday fakatabahaa wuu kitaabeeyey kitaabeynta waxaa layidhaahdaa lacag intaas iska bixi xor baa lagaa dhigayaa sida ilaahay kitaabkiisa uu ku tilmaamay waaladiina yabtaguuna alkitaaba mima malakat aymaanukum fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayran haddaad khayrka og tihiin waa la kitaabayn karaa intaa iyo intaa isku fura la leeyahay lacag baa loo dirayaa markuu soo taneeyo saacadduu soo guuriyo ama hadduu hal mar wada diido xor buu markaa noqonayaa marka sayigii iyo qaybtii faadil ibni qays bay soo gashay fakatabaha wuu kitaabeeyey faqadaa wuu ka guday rasuulu llaahi sal alla alay wasalam kitaabataha kitaabaynteedii wixii lagu soo kitaabeeyey aylagu ka bixiyey faactaqaha wuuna xoreeyey wa tasawajaha wuuna guursaday faactaqa almuslimuuna muslimiintu waxay xoreeyeen miatan boqol ahlu beyt ahoo min bani mustalik ka mid ah bani mustalik dad badan baa laga soo qafaalay muslimiintii baa loo qabin way adduunsanayeen mar allaala markii nebiga uu xoreeyey ee gabadha lagu magacaabo juwayriya kadibna ee uu xoreeyey uuna guursado ayada xore uu qabo saxaabadii kale gabdihii ay haysteen iyo addoomadii reer bani mustalik kulli way xoreeyeen faactaqa almuslimuuna muslimiintii waxay xoreeyeen miatan boqol oo ahlu beyt oo min bani mustaliq ah reer bani mustaliq wa waxay dhaheen asmaaru rasuuliillah ma rasuulka rabshiidkiisa sala allah calay wasalam miyaan addoonsanayna fa kaanat waxay ahayd acdamu nisaa dumar midda ugu weyn barakatan xagga barako calaa qowmiha qoonkeeda ayay sababteeda boqol qof ma aha waa boqol ahlu beyt ayaa markaa loo xoreeyey yidhaahdeen nebiga reer xididkiisa oo xididku aad baa loo taani jiray baryahanaa dhibaato hooyadii buu caayin iyo aabbihii buu wax ka sheega timaada ma ahee aad baa loo qadarin jiray dadka rashiidka ah laakiin wax badan baa isbedelay dhibaato fara badan baa timid dabadii hooyadii lagu horcaaynayaa qaar baa lagu garaacayaa ragga gobol ka mid waxyaabahay sameeyaan oo wax aad yaar looga dhibaatoodo oo looga murdo waad u jeedaa midayda guur uu guursaday ee gabadha lagu magacaabay julayhiya ayaa wax allaala wixii dadkeedii la adoonsanayey xilid uu madow u noqday darteed waa loo sii wada daayay saasay markaa ahaydoo gabarh qoonkeeda u baraka badan bay ahayd tawfiiq waa la oobsaday fii rabiici alawal sanadii lix iyo kontonaad ee hijrada waqiila shan iyo kontanna waa la yidhaahdaa walahaa hamsa sittuun sana waxay jirtay lixdan iyo shan sana wa lilmu'miniina xabiiba ramlata binti abi sufyaan radia allaahu canha ilaahay ha ka raadi noqdo ama radia allaahu canhuma ilaahay islaamay aabbihii markii dambe ummu xabiiba oo umulmu'miniin ahayd kaanad waxayd ayaduna taxta cubaydillaah bin ninka lagu magacaabo cubaydilaahi bni jaxshi hoostiisa ay markaa ku noolay fa waladat lahu waxay u dhashay xabiiba gabar la yidhaahdo fa kunniyad biha taasaa loogu kuniyeeyo umu xabiiba magacaasay qaadatay wahaajarad umu xabiiba way la hijrootay macahu ninkeeda micigiisii ee lxabasha xabashii markaa u hijroodeen fatamasara kishtaan buu noqday diinta islaamka intuu ka ridoobuu ka baxay yuu diintii nasaaro galay cubaydillaah ninkii cubaydbillah ahaa wa tuwafiya waa la oofay murtadan asagoo murtad ah oo diinta ka ribooday oo diinta islaam ka galay ka baxay oo tii nasaare qaatay iyo kiristanka markaasuu ku dhintay wa way sugnaatay hiy aduna cala alislaami islaamka inta badan waa dhifyo ragga ayay inta badan dumarku raacaan bal doorku waxay yeesheen warwaadaasayjkooda diintiisa laakiin allah sugay subxaana wa tacaala ilaahay ayaa ayada markaasoo wahabatat hiya cala alislaam falamaa markii bacaa uu diray rasuuluullaahi rasuulkii ilaah sal alla calah wasalam camr ibni umaya adimrii ninkii la dhahaayey bikitaabii warqadiisii ila najaashi waanu soo marnay ee nebiga waraaqooyin buu boqorada u diraayo cajamiyiinta ah iyo kuwa carabtada ah najaashi warqadiisa waxaa u qaaday nin la yidhaahda camar ibni ubayi adimri bikitaabi warqadiisa ila najaashi markuu la diray amarahu wuxuu amray an yusawijaha inuu u soo guuriyo annabiy sal allah caleh wasalam najaashi inuu u soo guuriyo umu xabiiba fatasawajaha waxaa u guuriyey annajaashiyu wa asdaqahaa wuxuu maharka ka bixiyey min cindihi agtiisa arbacami'ati diinaar afar boqol oo diinaar ayuu markaa bixiyey afar boqol oo diinaar ayuu agtiisa ka bixiyey wa bacafahaa wuu soo diray macshar xabiil bin xasana ninka lagu magacaabo nicigiisa ayuu la soo diray umu iyo intii soo baxday oo hijrada ka soo noqotay fabatanaa biha wuu la aqalgalay rasuulu ullaahi sal alla calayh wasalam bacda rujuucihi kasoo noqodkiisii kadib min khaybar uu ka soo noqday fii safar bishii safar aw amase rabiicu اlأwal sanadii todobaad ee hijrada idaada sanadii afartan iyo labaad ee hijrada ama afar iyo afartanaadna waa la yidhaahdaa aw khamsiin konton ee hijrana waa la sheegaa intaasna waa lagu wada tilmaamaayo waxaa la yidhaahdaa intaas ayuu sanadku ahaa markii umu xabiiba markaa la odsaday oo markaa ay dhimatay marka dumarka nebigaana loogaga sheekaynaya ayuu mujiz ah waa ogaad markaa u gaaban aastan ibnu mar allaala markii ay baxday ayada iibilaah iyo ayada mar cubudlaah jaxshin iyo ayadu mar allaala markay meesha ka dhulkii xabasha waxaa meel khamrada lagu cabo khamaarka lagu ciyaaro waxyaabo fara badan oo noocaas ah markaasaa waxay ku riyootay baa la yidhi ninkeeda oo meel mugdiya ku dhex jira oo iska dhex tiinbanayo oo waxyaabo fara badan oo dhibaata markaa ku dhex sugan riyadiyo iska dhalse markii dambe waatuu intuu u wacay uu yidhi ama diinta nasaaraan qaatay waan isku barbardhigay diinta kirishtankii diinta muslimka diinta muslimka inay qeyd qofka ku hayso kii hore wuxuunasan inu samayn karin laakiin midaan mid mutaac ahoo qofku wuxuu ka samayn kara saa darteed ba wuxuu ku duldhacay masaakiintii dukaamada khamrada laga cabo meelaha zinada wixii wa iska dhex galay ilaah subxaana watacaala way iska bariday waalbun dhulkeedii way ka tagtay aabbaheed iyo gurigeedii sharafta badan nin madaxa dhalay way ka tagtay qurbadaasay joogtay ilaa markii dambe sida qansiirka ama sida kilabka uu u dhintay ninkii ayaa ayadu markaa qaday waa cubaydulah najax ilaahay iska tala saaratay bay maxamed bay zawja u noqotay waxaanu qaadanaynaa awjadii tobanaad waa safiya binti xuyey laakiin meesha waa inoo joogto wabilahi e towfiiq illaahu subxaana wa aclam